kitaabkani waa marxalad gaar ah oo aynu ugu talagalnay in sha allahu tacaala in xagga taswiirta masaa-isha aan aada loogu fogaanin laakiin taqsiimaadka iyo sidoo kale istidlaalka ama daliilka masaaisha isha adiladeeda iyo khilaafka wixii sheekhu uu ka sheego in biidn اllahi tacala ay madkhal noqoto marxaladani oo wax laga fahmo ayaa maqsuudku in shaa allahu tacaala u yahay waxaynu caawa ka warami doonaa sheekha iyo kitaabka habeen dambana kitaabka ayaynu toos u akriyi doonaa waxaynu ku horeynaynaa sheekha kitaabkan qoray tarjamadiisa in wax laga ogaadaa waa muhim sheekha aynu cilmiga ka qaadanayno cidduu ahaa wakhtiguu noolaa xaaladihii uu ku sugnaa cilmigan aynu ka baranayno sidii uu ugu dhaqmayey ku dhaqankiisii cilmiga uu ku dhaqmayey sidii ay ahayd in wax laga ogaado ayaa caawa in shaa allahu tacaala aynu ka warami sidoo kale kitaabka aynu akhrisanayno dhiganayno bal kitaabkana isagana waxaa laga yidhi iyo cinaayada iyo dadaalka lagu bixiyey ayaynu insha shaa allahu tacaala wax ka tilmaami doono alimaamu nawowi raximah اllahu tacaala kitaabkiisa almajmuuc ee kitaab uu sheekha leeyo muhadab la yidhahdo uu ku sharaxay waxa uu bilowga ugu tarjameeyey oo uu ka warramay taariikhdii imaamka wuxuu ku sifeeyey sifaad aada iyo aada u qiimo badan wuxuu yihi alimaam almuxaqiq almutqin almudaqiq du lfunuun min alculuumi almutakaahiraat wاtaصaaniif الnaaficati اlmustajaadaat الزاهد العاabد الورع المعرض عن الدنيا المقبل بقلبه على الآخرة الباذل نفسه في نصرة دين الله تعالى المجانب لهوى أحد العلماء المجانب للهوى أحد العلماء الصالحين وعباد الله العارفين الجامعين بين العلم والعبادة والورع والزهادة المواظبين على وظائف الدين واتباع هدي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين wuxuu yidhi waa imaamka diinta lagaga daydo ee dhuuxay cilmiga ee meel sare ka gaadhay fanniyada kala duwanna wax badan ka koobsaday culum fara badan iyo kutub fara badan oo naafica oo ahlul ahlulcilmigu ay la dhaceen oo maaragtay cajab gelisay imaamkii lahaa weeyi zuhdiga badnaa adduunyada zaahidka ka ahaa ee cibaadada badnaa xalaal miiradka badnaa adduunyada ka jeestay aakhirana u jeeday naftiisana ugu deeqay u gargaaridda diinta hawadiisa iyo naftiisu waxay doonaysana ka fogaayoo ka dheeraa culammadii waa wanaagsanaa mid ka mid a addoommihii alla yaqaanka ahaana mid kamida ayuu ahaa buu yidhi ee kulmiyey aqoon iyo ku dhaqan iyo camalfal xalaal miirad iyo zaahidnimo ee joogtayn jiray wadiifadaha diinta loola jeedo acmaasha maalin kasta lagaa doonayo iyo hadyiga nabiga calayhi salaatu wasalaam in ay raacaan kuwii joogtaynaya ayuu ahaa abu isxaaq ayaa markaa kuryadiisa uu ku sheegay ibraahim ibni caliy ibni yuusuf ibni cabdillaahi ashiraazi alfayrus aabadi raximah اllahu taala markaa magaciisu waa ibraahim ibn ali ibni yuusuf kunyadiisuna waa abu isxaaq oo sida badan marka qofka ibraahim magaciisu yahay abu isxaaqna inta badan kunyadiisa ayay noqota oo cidda abu isxaaq ay kunya u tahay inta badan waa qof magaciisuna ibraahim uu yahay madhabkan shaaficiyaduna dhowr abu isxaaq ayuu leeyahay ay muhim tahay qofka aalibulcilmiga ihi inaanu isku qaldin haddii kutubta fiqiga aad ku aragto qaala abu isxaaq oon wax kale la soconin waxaa loo jeedaa imaam kan ka horeeyey oo la yidhaahdo abu isxaaq ibraahim ibnu axmed almarwasi ibraahim ibni axmed almarwasi baa la odhan jiray isagu imaamkan boqol iyo siyaado sano ayuu ka horeeyey oo kaa wafaadkiisu saddex boqol iyo afartankii hijrada nebiga sala allahu calayhi waala alih wasalam ayay ahay waxaa kaloood ku arkay kutubta usuululfiqhiga alustaad abu isxaaq alustaad abu isxaaq haddaad kaa aragtana isaguna waa ibraahim ibni muxamed alisfaraayini alisfaraayini wuu ka duwan yahay labadaba waa mid kale oo labada u dhexeeyay oo afar boqol iyo siddeed iyo tobankii hijrada nebiga sala allahu alayh waali wasalam ay wafaadkiisu ahay marka kaasina alustaad abu isxaaq baa laydhaha inta badan kutubta usuulfiqigu ku yimaada kaa horena abu isxaaq keliya ayuu inta badan u yimaadaa marmarna abu isxaaq almarwasi inta badanna marka aqwaasha madhabka laga waramayo iyo awjuhda iyo maaragtay waxay asxaabtu yidhaahdeen ka la waa ka imaamkeennan marka la sheegaya isaga ashaykhu abu isxaaq baa la yidhaahdaa oo kelmadda shaykh ayaa laga horreysiiyaa inta badan ashaykhu abu isxaaq waa sheykhan oo waxaa la yidhaahdaa riyo ayuu ku arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo rasuulku kule ashaykh deetana kelmaddaa wuu jeclaa oo dee riyadii ayuu ku arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ugu yeedhaya deetana tiibay culammaduna ay uga dhabeeyeeno ashaykhu abu isxaaq bay yidhaahdaan markaa waa ibraahim ibnu ali kii dhaxana ibraahim ibnu maxamed kii hore marwazigu ibraahim ibn axmed الshiraazi الfayruz abadi wuxuu yihi mansuub ilى fayruz abad bulaydaة min bilaadi shiraaz meesha fayruz abad la yidhaahdo oo tuulo ah shiraaz dhulka la yidhaahdo ka tirsan waa qayb markaa eraan ka mida oo ilaa imika jirta shiraaz sideedii bay u jirtaa eraan baanay ku taallaa halkaasaanay culamo fara badan oo culamada islaamka kamidii ay ka soo jeedeen maanta haddii ay shiicadu ku badan tahay culamada ahlu sunnaha ayaa ku badaan jiray ardulculamaa baanay ahay haddaad imaam alghazali maqasho iyo haddaad maqasho alimaam eh, eh, abulmacaali aljuwayni iyo abu isxaaq ashiraazi iyo eh, halkay ka soo jeedeen waa halka iyo aimo kale oo badan wuxuu dhashay imaamkani buu yidhi saddex boqol iyo saddex iyo sagaashankii hijrada nebiga sala allahu alayhi waala alihi wasalam wuxuu fiqiga kaga bartay dhulkiisii shiiraaz ee albaydaawi imaam la odhan jiray kunyadiisa qaarna abu cabdillahi baa caano inta badan ku sheegaan laakiin imaam nawowi halkan abulfaraj buu ku sheegay abulfaraj ibn albaydaawi laakiin waxaa kutubta taraajimta ugu caan yahay abu cabdillaahi albaydaawi waa baydaawi hore oo qadiim ah baydaawi ayaa jiro caan ah oo isagu kaa ka duwan cabdullahi bni cumar albaydaawi kii tafsiirka iyo kaas ma aho kaasi waa dembeeyey oo imaam nawowi bay isku wakti ahaayeen laakiin kani waa ku horeeyey oo abu isxaaq sheekh u ahaa haddana baqdaad ayuu wuxuu yimid afar boqol iyo shan iyo tobankii hijrada nabiga sala allahu alayhi waala alihi wasalam basre ayuu soo maray xoogaabuu cilmiga ka soo qaatay haddana baqdaad oo caasimadii dee islaamka ahay ayaa wuxuu soo galay afar boqol iyo shan iyo tobankii yani cumrigiisu wuxuu noqonaya kolkaa toddoba ugu darto shan iyo tobanka laba iyo labaatan jir isagoo ah ayuu baqdaad yimid kolkuu baqdaad yimid wuxu uhi watafaqaha calaa shaykhi اlimaami اljaliil اlfaadili abi طayib طaahir bni cabd illaahi الطabri wa jamaacaati min mashaayikhihi اlmacruufiin imaam weyn oo abu cabdillaahi الطabri la odhan jiray طaahir bni cabdillaah oo kabiiru shaaficiyati fii zamaanihi ahaa shaaficiyada hormoodkoodii wakhtigiisii ahay afar boqol iyo kontonkii hijrada nebiga sala allahu alayh ali wasalam geeriyooday ayuu markaa xalqadiisii laazimay ardaygiisii gaarka ahaana uu noqday ee uu ku nastay xataa markii dambe haddii markaa loo baahdo munaadaro iyo fiqiga in laga munaadaroodo uu odhan jiray abu isxaaq baa igaga filan oo isaga uu soo qadimi jiray وسمع الحديث على الإمام الفقيه الحافظ أبي بكر البرقاني وأبي علي بن شاذان وغيرهما من الأئمة المشهورين علماء حديثka qaar kamid ayuu sheegay oo iyaguna waqtigaasi caan ahaa aimadaana cilmiga xadiidka ayuu ka qaatay wara'aa rasuul اlahi sal ly slam fi lmanaami faqaala lahu yaa shayku fakana yafraxu wayaquulu samaanii rasuulu llahi sala اllahu alayh ali wasalam shayka rasuulka ayuu ku arkay riyo isagoo shaykh yaa shaykhu kuleh deetana shaykhna waa ku farxi jiray rasuulka ilahi baa igu magacaabay baanu odhan jiray imaam abu isxaaq ashiraazi raximah llahu tacala nin aad iyo aad u dadaal badan buu ahaa markii uu cilmiga baranayay waxaa isagu laftiisu uu tilmaamay wuxuu yihi kuntu uciidu kula darsin miata mara darsi kasta waxaan ku celin jiray boqol jeer kolkaan darsigii akhristo laga akhriyo sheekha a maarata kudul akhristo boqol goor ayaan haddana ku celin jiray kadib baan darsiga labaad aan u soo fadhiisanayay wuxuu ihi waidaa kaana fi lmas'alati baytu shicrin yustashhadu bihi xafidtu lqasiidata kulaha min ajlih darsiga maalintaa aan dhiganayo haduu ku jiro hal bayt oo gabaya oo wax loo keenay munaasabo loo keenay oo meesha markaa la daliishanayo gabayga uu ku jiro oo dhan baan xafidi jiray qasiidada uu ku jiro oo dhan beydkaasi ayaan gebigeedaba xifdiyi jiray wa kaana caamilan bicilmihi saabiran calaa khushuunati lcayshi mucadiman lilcilmi muraaciyan lilcamali bidaqaa'iq اlfiqhi wاlixtiyaad imaam wuxuu ahaa ku dhaqma cilmigiisa sabir badan oo nolosha adag iyo faqriga iyo baahida ku sabro oo cilmiga daraaddii ugu sabra cilmigana weyneeya oo ilaaliyo markaa ku dhaqankiisa uu ku dhaqmayo fiqiga xataa masaaishiisa aadka u daqiiqa ah ee dadku aanay wax badan weynba ka soo qaadin iyo ixtiyaadka iyo xayndaabashada iyo iska ilaalinta meel kastoo ay shubhadi ka iman karto waa imaamka daqisooyin badan buu leeya tan intan baladanawey noo tilmaamay ayaynu ku gaabsanaynaa wakhtiga aynagu yar wuxuu ihi kaana ymshi yma kaana yowma yamshi wa macahu bacdu asxaabihi facarada fi ariiqi kalbun fazajarahu saaxibuhu fanahaahu shaykh waqaala amaa calimta ana ariiqa baynii wa baynahu mushtarak maalin isagoo waddada socda oo asxaabtiisii waa ardaydiisii ay la socdaan ayaa ay waddadii soo istaagay ardaygiibaa markaa isku dayay sheekha inuu ka kaxeeyo ayga si sheekhu markaa waddada ugu ballaariyo sheekhu uu meesha usoo maro wuu u diiday sheekh iyo daa buu yidhi waddada waynu wada leena oo waddada de isaga laftiisu wuu inala leeyo xaq buu ku leeyahay daa buu yidhi ha socdee ودخل يوما مسجدا ليأكل طعاما على عادته فنسي فيه دينارا فذكره في الطريق فرجع فوجده ففكر ساعة وقال ربما وقع هذا الدينار من غيري فتركه ولم يمسه maalin maalmaha ka mida masjidka ayuu galay waxba mu haysan lacag mu haysan imaamku faqiir buu ahaa hadduu shaqaysan isla uu shaqaysan karay bal de waxa weeyaan sida loo jeclaa adduunyo oo dhan waa lagu afrogaya haddii uu isagu maaragtay ogolyahay laakiin isagaan ogolayn marka hal diinaar ayuu maalin markaa haystay yani waxa weeye isagoo markaa masaajidku soo galay waxoogaa cunto ayuu markaa masaajid ku dinaarna waa haystay markii uu markaa dhamaystay masaajidkii wuu ka baxay wuxuu ku ilaaway dinaarkii u sitay hal dinaar de waxaad ka soo qaadaa uun de dahab buu ahaaye afar garaam iyo googo buu noqonaya malaha laba boqol oo doolar iyo googo waxbay noqonaysa intaasuu markaa haystay masaajidkiibuu ku ilaaway kolkuu tegey buu waddada isagoo socda is xasuustay wuu soo noqday halkii isagoo yaalla ayuu ugu yimid su-aal buu isweydiiyey ah ma dhici kartaa kaagii in la qaatay kana uu qof kale ka dhacay oo aanu kaagii ahayn haa way dhici kartaa buu dee xoole aanad lahayn intaad qaadan lahayd iskaga tag buulo weydaartay raximah اllahu tacaala alxaafid abu sacd asamcaani saaxib alansaab oo u tarjumeeyeybu imaam nawowi ka soo naqlinaya inagu waxan ku gaabsan intuu imaam nawowi soo naqliyey si aan hadalka u dheeraan lakin isagaa soo naqliyey baa wuxuu yihi kaana shaykhu abu isxaaq imaam ashaaficiyati walmudarisa bibaqdaad fi nidaamiy wuxuu ahaa baqdaad sheekheedii waktigiisii baqdaadna de saynu waa caasimadii qofka markaa caasimadda sheekha ka ihi wadanka dhan buu sheekh u qofka caasimadii lagaga dambeeyo wadankii oo dhanna sheekh buu u noqonaya imaamkani saasuu ahaa buu yidhi madrasadii nidaamiyada ayaanu ku dhigi jiray buu yidhi madrasada nidaamiyadu almadaaris annidaamiya madaaris dhowra bay ahaayeen oo ninkii wasiirkaa ee nidaamulmulki la odhan jiray uu dhisay baqdaadna mid buu ka dhisay naysaabuurna mid buu ka dhisay magaalooyinkii waaweynaa ayuu sidaa madrasad walba uu magaalo walba madrasad uga dhisay waxaanu u dhiibay a'immadii shaaficiyada ugu caansaneed wakhtigaa ka ugu mudan oo markaa wasiir shaaficiya buu ahaa markaa madhabka shaaficiyada ayaa madaaristiisa lagu tadriisin jiray nidaamyada baqdaad markii uu dhisay ujeeddada uu u dhisayba waxay ahayd abu isxaaq oo sheekha loo dhisay nidaamiyatu baqhdaad waxay ahayd asheekh abu isxaaq laakiin markii la dhisay wuu diiday inuu fadhiisto oo waxba ku dhigi maayo buu yidhi isagoo ka baqanaya in markaa cilmigii uu dar ilaahay u dhigayay ay wax ka soo dhex galaan kadib markaa saaxiibkii abunasr bnu sabaaq ayaa fadhiistay oo muddo ku dhigaya ilaa sanad ah kadib ba aduu sheekhii aakhirkii lagu soo qanciyey inuu yimaado oo darsigii madrasadii ka akhriyo saasuu markaa ku fadhiistay laakiin wax lacaga macluum bayan odhan jireen raatibka lagu bixinayo waxba kama qaadan jirin waa sababta inuuna faqiir bu atama soo xajin oo nafaqo uu ku soo xajiyo ma uu helin imaamkani raximah llahu tacaala haddaba wuxuu ahaa buu yidhi mudariskii nidaamyada baqhdaad ku dhigi jiray ilaa markaa noloshiisii ilaa intii uu markaa eh, ka geeriyoonayey isaga ayaa ku dhigayey markii uu geeriyoodo afar boqol iyo lix iyo eh, sano markaa ayuu dhigayey ayaa markaa haddana saaxiibkii abu nasr bnu sabaaq uu ku soo wareegay isaga laftiisana sanad kadibba waa geeriyood wuxuu ahaa buu yihi shaykha dahri wakhtigaba shaykhiisii wa imaam alcasri raxala ilayhi annaasu min alamsaar waqasaduuhu min kuli aljawaanibi waalaqtaar daafaha adduunyada ayaa la isaga yimid sidii abu isxaaq cilmiga looga qaadan lahaa wakaana yajri majraa abicabaas ibni surayj wuxuu la heer ahaayo markaa waxa weeyaan la derajo ahaa oo uu meel la marayey abulcabaas ibni surayj waa imaam ka ah aimadii waaweynayd ee shaaficiyada oo isaga iyo shaafici ay dee laba qof uun ama laba darajo ama laba dabaqo ay u dhaxeeyaan oo ardaydii shaafici ee shaafici cilmiga ka qaadatay ciddii ka qaadatay abulqaasim alarmaati ahaa ayuu abu isxaaq ayuu abu abulcabaas ibnu surayjna uu ka qaatay saddex boqol iyo lixdii ayaa isaga wafaadkiisu uu ahaa albaasu lashhab baa la odhan jiray mujadid lqarni athaali qarnigii saddexaad waaba imaamka la yidhahdo isaga ayaa mujadidkiisii ahaa abulcabaas ibni surayj axmed ibnu cumar imaamkaas oo shaaficiyaba ku daba fayshan tahay kutubta shaaficiyada dad ku aragta qaala abulcabaasna ninka loo jeedaaba isaga yahay ayaa abuu isxaaq uu la heer ahaa buu yidhio uu markaa meel la mareeyey wa kaana zaahidan warican mutawaadican mutakhaliqan dariifan kariiman sakhiyan jawaadan dalqa alwajhi daa'ima albishri xasana almujaalasati maliixa almuxaawara wuxuu yidhi wuxuu ahaa imaamkan imaam zaahid a xalaal mayrasho badan eh, akhlaaq wanaagsan dabacsan deeqsiya weji furan had iyo jeer faraxsan farxaddu lacagta ma aha la fadhigiisu uu fiican yahay oo la jeclaysto sheek sheekadiisu ay qurxoon tahay wa kaana yaxki alxikaayaati walashcaar almustabdacata almaliixa wuxuu ka sheekayn jiray qisooyin iyo gabayo badiic ah oo maaragtay qurux badan oo la jeclaysto la macaansado kaana yaxfadu minha kaiira aadna ugu xifdisana gabayada iyo qisaskaba way fiican tahay qofku inuu sheekooyinka faa'iidadan macno samaynaya khibradda iyo xikmadda xambaarsan iyo gabayada macnaha leh ee markaa khibraddu ay ku jirto inuu qofku xifdiyaa way wanaagsan tahay wa kaana yudrabu bihi lmathalu fi lfasaaxa waxaaba loogu soo qabsan jiray imaamkan abu isxaaq waa lagu waa lagu soo halqabsan jiray marka aftahanimada iyo fasaaxada laga hadlayo waxaa kaluu yihi tafarad alimaamu abu isxaaqa bilcilmi اlwaafiri kalbaxri الzaakhiri maca asirati اljamiilati waariiqati اlmardiya jaaءathu dunya faabaaha wuxuu imaamkani la keli noqday buu yidhi u la keliyooyey wakhtigiisii cilmi aad u fara badan oo sida bad buuxda ah iyo ku dhaqan iyo amal wanaagsan iyo dariiqo laga raalli yahay adduunyaa u timid markaasuu diiday oo faraha ka qaaday iskana nacay wa kaana caamatu lmudarisiina bilciraaqi waljibaali talaamiidahu waxay ahaayeen buu yidhi ciraaq oo dhanba iyo dhulkaa markaa waxa weeyaan taagaga ahee maaragtay ka agdhow cidda markaa mudarisiinta cilmiga wax ka dadka ka barta ardaydiisii bay ahaayeenba صنف في الأصuل والفروع والkhiلاaف والjadل والmadhabi kuتuba أضxت للdiini أnjuma وshuhba wuxuu ka qoray buu yihi usuul الفiqiga iyo furuucda waa iga waa kanaynu hadda dhiganayno furuuc baa la yidhaahdaa fiqigan aynu akhrisanayno iyo khilaafka oo loola jeedo madaahibtu waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin iyo madhabka oo de markaa maaratay madhabka markaa imaam shaafici loogala jeedo intaba wuxuu ka qoray kutub adxat lidiini anjuman wa shuhuban noqotay markaa diinta u noqotay xidigo markaa lagu soo hanoono wa kaana yukiru mubaasaata asxaabihi bimaa sanaxa lahu min arajazi wa kaana yukrimuhum wayucimuhum ardaydiisa had iyo jeer waa la kaftami jiray oo markaa rajaska iyo gabayada iyo wixii markaa kula kaftamayo ayuu kula kaftami jiray waanu sharfi jiray waanu quudin jiray xaka samcaani annagu kaana yashtari طacaaman kaiira wayadkhulu bacda almasaajidi wayakulu maca asxaabihi cunto fara badan intuu soo iibsado ayuu masaajidka soo geli jirayoo ardaydiisa uu la cuni jiray imaamkani raximah اllahu tacaala wamaa fadla qaala lahum utrukuu liman yarkaw markay markaa ka dhargaan wii ay cunaan wixii kale halkaa kaga tega odhan jiray dadku ha cunaan ciddii masaajidka soo gashaa iska cunte halkeeda markaa waxa weyaan u daayo ma xasaysay ma qabsan jiri maarata qindiga kuma ridan jirinoo ohan ma odhan jirin xaska hala geliya ha dhowbaan waan u baahnaa saynu sheegno sheekhu markaa tarjamo runtii aad iyo aad la yaab leh ayuu ka warramay ardaygiisii abulwafa ibn caqiil waa hambeli laakiin de abu arday buu noqdo maaragtay culumta qaar buu ka qaatay ayaa wuxuu yihi shahadtu shaykhana abaa isxaaqa laa yukhriju shayan ilaa faqiirin ilaa axdara niyata walaa yatakalamu fi mas'alati ilaa qadama alisticaanata biاllahi caza wajala waakhlasa alqasda fii nusrati اlxaq waxaan arkay buu yihi sheekha yagii abu isxaaq ashiraazi oo aan faqiir wax ku sadaqaysanayn ilaa uu horta niyadii soo xaadiriyo inuu dar ilahay bixinayo tuur un horta ikhlaaskii iyo dar ilaahay inay kaa tahay doonayso kadibuu markaa bixinayay buu masale kamuu hadlaynin ilaa horta ilaahay subxaanahu watacaala ayuu u ducaysanayo ilaahay buu kaashanayo istaciinu billah ilahay markaa kaalmo iyo waafajin way weydiisanaya walaa sanafa mas'alata ilaa bacda an sallaa rakacaati masale muu qoraynin ilaa uu markaa tukado oo ilaahay subxaanahu watacaala uu baryo falaa jarama shaaca smuhu wاntashara tasaaniifuhu sharqan wagarban libarakati ikhlaasihi buu leey waa ardaygiisii ayaa inoo sheegaya in kutubtiisii waa wakhtigiisiiba ay mashriq iyo maqrib ay gaadhay wuxuu markaa imaam nawowi qad dakara sheekh abu isxaaq fi awali kitaabi mulahasi fi ljadal jumla min alaadaab ila aakhirihi eh, waxaa kaloo inoo sheegay markaa gabay abu isxaaq lagu ammaanayo iyo kitaabkan aynu akhrisan doonay kitaabka tambiiha la yidhaahdo eh, nin markaa abulkhaaab cali bn cabdiraxmaan ibni haaruun ibn ljarax la odhanayey oo sida gabayga aynu ka arki doonno imaamka oo nool gabaygan u tirinaya ayaa wuxuu yihi suqya liman صanafa التنbiha mukhtasira alfaadahu alfaadahu اlgura wاstaqصى macaaniihi ina اlimaama abaa isxaaqa صanafahu lilahi wاddiini la lilkibri wاtiihi ra'ى culuuma can اlafhaami shaaridaة faxaazaha bnu caliyi kulaha fiihi baqiita lلsharci ibraahimu muntasira taduudu canhu acaadiihi wa taxmiihi roobku ha waraabiya buu leeyahay oo naxariista ilaahya ku da-do liman sanafa tambiiha imaamka qoray kitaabka tambiiha la yidhaahdo mukhtasiran alfaadahu isagoo soo koobay ereyadiisa wastaqsaa macaanihi laakiin dabagalay oo aan waxba ka tegin xagga macnayaasha iyo masaaisha ina alimaama abaa isxaaqa sanafahu lilaahi wadiin imaamka abu isxaaq abaa wuxuu kitaabkan ilaahay dartii iyo diinta daraaddeed laa lilkibri watiyi kibir iyo isqaadqaad iyo ha lagugu ammaano qorin ra'aa culuuman can ilafhaami shaaridatan wuxuu arkay culuum maaragtay fahamkii ka firdhanaysa oo eh, ka baxsanayso ururinteedu ay adag tahay faxaazaha bnu caliyin kullahaa fii deetana ina cali waa ibraahim ibnu cali waa isaga waa isxaaqe wuxuu ku soo ururiyey dhammaanteedba kitaabkiisa atambiih baqiita lisharci ibraahim ilaahay ha kuu diinta ibraahiimow muntasiran xaalaa markaa u nusraynaya marka ad fahmaysaa gabayga inuu tirinayo iyadoo markaa imaamku uu nool yahay taduudu canhu acaadihi wa taxmiihi adigoo markaa ka difaacaya cadowga diinta ilaalinayana diinta ilaahi subxaana watacala haku ilaaliya buu yidhi imaamku raximah llahu waxa uu geeriyooday maalin axada ama habeennimadii axadda koob iyo labaatankii bishii jumaad alaakhira jumaad alulay ahaydna waa la yidhi sanadkii afar boqol iyo lix iyo toddobaatankii hijrada nebiga sala allahu calayh ali wasalam maalinimadiina ku xigtay ayaa la aasay iyadoo ummad dhami ay ku wada tukatay waxaana salaadii ku bilaabay oo ugu hor tukaday khaliifadii waqtigaa almuqtadii biamri illaah markaa khaliifadii ayaa ugu hor tukaday markaasaa markaa ummadii kalena ay ku tukatay isagoo markaa shaykhii baqhdaad ah oo ummadoo dhami ay daba socoto ayaa imaamkaasi uu geeriyooday raximah اllahu tacaala wanafacanaa bicilmi riyooyin baa loo arkay sheekha tusinaya ilaahay subxaanahu wa tacaala sida u karaameeyey riyadu wanaagsan ee qofka muminkaa ah loo arkayaana wa caajilu bushra almumin sidii nabigeenu sala allah alay slam uu sheegay waa bushaarada degdega ah ee qofka muminkii uu helayo kitaabkiisan atanbiih imaamku kutub buu leeyahay waxaa ka mid a ah kitaabkiisan aلtanbiih iyo kitaab ka weyn oo la ihahdo almuhadab oo labaduba eh, maaragtay fiqiga shaaficiyada ah, laakiin tanbihuna waa matni muhadabkuna waxa weeye waa kitaab uu ugu talagalay masaaishii iyo adiladeedii o dhan iyo khilaafkeedii o dhamaystiran inuu ku wada sheego kitaabkiisa tanbiiha imaamka aad iyo baa loo ammaanay cibaaraad kala duduwanna waa lagu ammaanay waxa aynu ku bilaabaynaa dee loo tiriyey imaamku isagoo noolba ee kitaabkiisa markaa atambiih lagu ammaanay waad arkaysaa waxaa kaloo ka mid a ragga ka hadlay kitaabkan tambiiha almubaarak ibn yaxya ibn abiاlxasan ibn abiاlqasim almisri sheekh nasiir اdiin ibn abakh ibnu abakh waa aimadii shaaficiyada ee qarnigii toddobaad inta badan markaad culamada qarnigaa toddobaad iyo qarniga mxuu ahaay sideedaad horaantiisii iyo aad taraajimtooda akhrido waxaad arkay iyadoo le ibnu abakh buu ka qaatay imaamkan ibnu abakh wuxuu caan ku ahaa kitaabka tambiiha inuu u cinaayoodo oo uu dadaal dheeraada ku bixiyo xataa inahu kaana yaddaci anahu taruju masaail tukharaju masaa'ilu اlfiqhi kuluhaa minhu wuxuu odhan jiray mas'alo kasta oo fiqiya waa laga helaya tambiih si dadban bay ugu jirta haddaanay si toosan ugu jirin si toosan ugu jirin si dadban ugu jirtaa ninka aqoonta u lihi ee tambiih yaqaanka ihi ah, wuu ka soo saarayaa buu odhan jiray alimaamu nawowi raximah اllahu tacaala oo isaguna imaamka hadda ay isku wakti ahaayeen lix maarata sagaal sano ka wafaa dambeeyey baa wuxuu yihi atambiihu min alkutub almashhuuraati annaaficaati almubaarakaat tambiihu wuxuu ka yahay kutubta caanka ee nafciga badan ee barakaysan ilaahay subxaanahu watacaala barakadiisa haynu siiyo waxaa kaluu ku tiriyey imaam nawowi kutubta shanta ah ee meel kasta ka dhacday ee cid markaa khaaso iyo caamaba dadkii markaa cid markaa eh, maaragtay waxa weyaan gaaroo culamaa iyo dadka caadiga ahba dhex gashay ee markaa dalabatulcilmiga iyo kuwa bilowga ihiba ay markaa caan agtooda ka ah ayuu ka yahay buu yihi kitaabka tambiihu imaamka la ihahdo ibnu rifca oo isaguna la waktiha ah, laakiin ka wafaad dambeeyey wuxuu yihi kitaabu tanbiih lishaykh imaam calam aclaam jamaal islaam abi isxaaq ibrahim bn cali bn yusuf alfayrus abadi macruuf bishiraazi eh, waxa yeey kitaabun zakaa asluhu waa kitaab guntiisu ay ahirnaatay fiicnaatay fanamaa farcuhu deetana uu kor u baxay waxa weeyaan laamihiisu ay kor u baxeenoo yani wanaag badan yeeshay washtahara fadluhu facama nafcuhu waa kitaab fadligiisu uu caan baxay nafcigiisa iyo waxtarkiisuna uu yahay mid markaa ummadda wada gaadhay kitaabkan imaamku waxa uu alifay waxa uu bilaabay alifaadiisa سنة inatayni wa hamsiin wa arbacimia sanadii afar boqol iyo laba iyo konton wa faraga minhu fi shacbaan min asanati alaatiyati waxaanu markaa ka faaruqay shacbaan sanadkii markaa kusoo xigtay yani waxa weeye waa sanad dhamaystiran ramadaan buu bilaabay shacbaanna wuu dhameeyo sanadkii markaa yani sanad dhamaystiran ayuu sheekhan kitaabka qaridiisu ay ku qaadatay insha allahu tacaala inagana tadriisintiisa iyo halkan kudhigidiisu inay sanad inagu qaadato ayaa qorshuhu uu yahay kitaabkan waxaa la yihi imaamku wuxuu ka soo qaatay min tacliiqati abi xaamid abu xaamid alsfirayini waa imaam aimadii shaaficiyadaee waaweyneyd kamida bal culamada shaaficiyada marka loo qeybiyo khuraasaaniyiin iyo ciraaqiyiin kuwa reer ciraaqa iyo kuwa reer khuraasaana khuraasaan waa dhul weyn oo eraan iyo afghanistan iyo eh, uzbakistan iyo dhulkaas qaybo badan oo kamid ay soo gelayeenbu ayay ahayd marka halkaana xoog buu ku lahaa madhabku ciraaq oo baqdaad ay asal u tahayna xoog buu ku lahaa marka labadaasay culamada madhabku ay u kala qaybsanaayeen qoladan markaa reer baqdaad waxaaba hormuud u ahaa sheekha abu xaamid alsfrayini afar boqol iyo shantii hijrada nabiga aleyhi salaatu wasalaam ama afar boqol iyo lixdii geeriyooday marka kitaab buu leeyahay atacliiqa la yidhahdo mukhtasarka musani uu ku sharaxo ilaa konton mujalad baa lagu sheegay ilaa hadda lama hayo qarnigii maaragtay ilaa qarnigii sagaalaad waa maaratay horaantiisii hadallada culamada markaynu eegno waxaynu arkaynaa inay hayeen laakiin imika isagoo makhtuudana meel laguma oga isagoo madmuucana lama hayo ilaahay subxaanahu watacaala soo dhaweeye kitaab aad iyo aad u qiimo badan oo konton mujaladoo makhtuuda ab ah ah. konton mujaladoo makhtuuda ah. haddii la daabaco la madbaceeyo kama yaraanayo laba boqoloo mujalad waayo halkii mujalad ee weyn inta badan wuxuu noqdaa saddex ilaa afar mujalad buu noqda markaa ilaa laba boqol buu ku dhowaanaya ama noqonaya oo mujalad haddii markaa la xaqiijiyo sida maanta maarata looga shaqeeyo looga shaqeeyo lakiin maba haynaba kitaabka markaa tacliiqada abuxaamid ayuu ka soo dhambalay uu ka soo gaabiyey kitaabkan tambiiha baa markaa kadib buu markaa qoray kitaabkiisa muhadabka oo isagu ku qaatay muddo taa ka badan oo gaadhaysa afar iyo toban sannadood shan iyo kontonkii ayuu bilaabay afar boqol iyo shan iyo kontonkii waxaanu dhameeyey baa la dhahdaa isaga afar boqol iyo sagaal iyo lixdankii yani waxa ay ku qaadatay isagu kitaabkaasi wuxuu ku qaatay shan iyo toban eh, ama afar iyo toban sanadood kaa isaga wuxuu ka qaatay baa la yidhahdaa min tacliiqati shaykhi abiayib abiayib itabari isaguna tacliiqad buu leeyahay waa kitaab weyn oo sharax ah oo musan mukhtasarkiisa uu ku sharaxay isaguna oo eh, imika jaamica alislamiya lagu taxqiijiyey haddana aan arkay madbacdaha qaaroo waanu soo saarnaylo waanu daabacnay eh, laakiin tii jaamicadda maaha si gaara ayay eh, isaga daabacdeen marka taasina waa kitaab markaa weynoo runtii dee kanziya ama kayd ah oo maantana inoo yaala bixamd illaahi tacaala kaas ayuu ka soo gaabiyey muhadabka baa laydhaha kitaabkan tambiha culammadu aad iyo aad ayay eh, cinaayo u siiyoonay ugu dadaaleen juhdi badan baa lagu bixiyey hadday noqoto in la sharaxo hadday noqoto in isagii lasii gaabiyo hadday noqoto in eh, masaa-ishiisa ishkaalku ama wax ku jiraan si gaara loo tilmaamo haddii ay noqoto in la tasxiix lagu sameeyo oo masaaisha uu rajaxay si aan ahayn sidii rajaxnayd laga daba tago hadday noqoto in ereyadiisa iyo alfaaddiisa kuwa u baahan fasirka si gaara looga shaqeeyo oo loo fasiro hadday noqoto in markaasi lagu sameeyo kitaabka nadmi oo gabay loo bedelo intaaba kitaabkan waa laga qabta haddaynu xagga sharaxa eegno ilaa soddon caalim oo sharaxay ayaan halkan magacyadooda ku soo ururiyey laakiin bal waxaan tilmaami doonaa un kuwa aynu helayno ee ama in la helo la rajaynayo ama aynu markaa waxa weeyaan inooba yaalle aynu heli karayno waxaynu ugu horraysiinaynaa imaam la odhan jiray axmed ibni muusa ibni yunus sharafuddiin ibn sheikh kamaaliddiin ibnu yunus buu markaa caan ku yahay axmed ibnu yunus axmed ibnu muusa ibnu yunus ibnu yunus baa markaa sharafudiin ibnu yunus ayuu caan ku yahay kitaab buu leeyahay sharax ah oo uu ku sharaxay tambiiha waxaana la yidhaahdaa gunyat اlfaqiih fii sharxi اtambiih hal sharax baa ka horeeyey oo qarnigii lixaad ahaa laakiin isaga inaynu in la helayo ayaan hadda ka warqabin waan raadiye lakin waba macluumaadoo kusaabsan maan arag markaa kaan wuxuu noqonayaa sharxii labaad ibnu yuunus lix boqol hijrada nabiga caleyhi salaatu wasalaam ayuu geeriyooday kitaabkiisaasi waxaa lagu taxqiijiyey aljaamica alislaamiya bilmadiina oo lagaga shaqeeyey qaybo ka ah, waxaad ka helaysaan internetka oo ku jira gunyat lfaqiih fii sharxi tanbiih libni yuunus almawsili ciraaqi buu ahaa qunyatulfaqiih kale ayaynu sheegi doonaa laakiin kan ibnu yuunus baad ku qoraysaa qunyatulfaqiihda ibnu yuunus kaasuu noqonay waxaa kale oo isaguna sharaxay imaam la yidhaahdo saa'ilu diin aljiili ama aljiili caan ku ah cabdilcaziiz ibn cabdilkariim ibn cabdilkaafi aljiili shaarixu tanbiih baaba loo yaqaan tanbiiha ninkii sharaxay saa'ilu diinna laqabkiisa ayuu ahaa waxay yidhaahdeen sharaxa tanbiiha sharxan xasanan khaaliyan can ilxashwi baaxian can ilalfaadi munabihan cala alixtiraazaat wuxuu qoray sharax uu tanbiiha ku sharaxay oo aada u fiican oo ka maran hadal badni aan loo baahnayn ereyadana dabagelaya waxyaalaha uu ka ixtiraazayay markuu kelmad imaamku keenayo waxbuu iskaga reebaya waxyaalaha uu iskaga ixtiraasayo iskaga reebayo na wuu dabagalayo wuu baraarujiyey buui laakiin mid baad ku baraarujsanaanaysaayo lawlaa maa afsadahu min alnuquuli albaailati kanaqli can ilbukhaariyi wa muslimi wa naxwihimaa mushkilad baa ku yar jirto sidiisa kale waa de la ammaanay laakiin naqliga markuu cid wax ka soo naqliyo waa layska hubinayaabaa khaasan axaadiidta uu bukhaari iyo muslim iyo u Eh, yani waxa weyaan waxyaale aan maaratay sax in marka qaarkood bukhaari iyo muslim iyo uu u tiirinaya wabidalika xasala atawaqufu fi nuquuli kaiirati yaczuha ilaa kutubin hayri macruufati bacda alfax eh, nuquul markaa uu soo naqliyo aimadii madhabka uu ka soo naqliyo oo kutub aan la garanayn uu ka soo naqliyo sidaa awgeed wuxuu i laguma kalsoonaado waa las waa layska joojiya laakiin sida wixii kalead ka qaadanaysa nuquusha uu la keli noqdo ee aan dadkii kale sheegin waad markaa iska ilaalinaysa wqad nabaha musalax wanawofi inu ka timi ibnu daqiiq ilcid anahu laa yajuuzu lictimaadu calaa maa yanfaridu bihi aimadaasi waxay sheegeen musalax iyo nawowi iyo iyo ibnu daqiiq ilciidba wixii uu jiili la gaar noqdu si gaara isagu u sheegay cid kaloo soo naqlisay aan la arag lama cuskanayo waa la iska ilaalinaya wa samictu bacd almashaayikh sulaxaa isnawi baa odhanaya culamadii wa wanaagsanaa qaarkood baan maqlay oo yaxkii ana sharxa almadkuura lamaa baras sharaxan imaamka jiili saainudiin aljiili markii uu soo caanbaxay ayaa xasadahu alayhi bacduhum dad baa xaasiday fadasa alayhi ashyaaa liyufsidahu biha deetana waxyaalay ku dareen khariban oo aanu imaamkuba ku darin kitaabada gacanta lagu qori jiray sooma kii markaa muxuu ahaaye doonaya inuu kitaabkaaga in kharibo toban nuso ama afartan nuso unbuu samaynaya oo kitaabkii de niman bu lacag siina naskhi wuxuu doona ku dhex wixii la doonaa laga goynaya kitaabkaagii mashirq baa laga ridaya meelaha ana adiguma joogin kitaabu fulanun baa la odhanaya fulani marka waa laga yaba kitabkan waliba aduu kitaab caana oo la maqlay oo la sugayay oo da la sugay u kana yimaado de kaasun baa markaa baahayo isagii baa lasii kala guurinayay marka inay taasi dhacday oo sheekha kitaabkiisa lagu ciyaaray oo markii intay niman xaasideen ay waxaa ku sameeyeen ayaan culamada qaarkood ka maqlay buu yihi wahada huwa aahiru saasaanay u badan buu yihi id yabcudu dalika min caalimin khusuusan fi tasniif waayo waa arin aad u fog inay arrima waxyaalahaasoo kale ka dhacaan nin caalim ah gaar ahaan kitaab uu qoraya in waxaas ay dhex waa arrin aad u foge malaha taasay arrintu u dhowdahay buui lix boqol iyo labayo sodonkii hijrada ayuu geeriyooday saainudiin aljiili kitaabkiisa waxaa la yidhaahdaa almuudix fii shari tanbiih almuudix fii sharxi atanbiih lagama shaqayn weli intaan ka warqabo laakiin nuskho makhtuuda ayaa fii daari lkutub almisriya daarulkutub misriya laga helayaa oo hal mujalad ah raqamka afar boqol iyo sideed iyo toban qeybta fiqi shaafici kolley ciddii waa laga yaabaa inay na dhegaysanayso dad markaa masar jooga laftooduya hadday inoo soo diraanoo ay markaa intaa ku tabarucaan jazaahum allahu khayran baynu len waxaa kaloo laga helayaa sacuudiga markas almalik faysal buxuusu diraasaat nuskhada iyaduna makhtuuda ma garanaya ma taa masar bay ka sawiran mise waa tu kale oo ka duwan iyadana raqamkeedu waxa weeyaan sagaaliyo toban sagaaliyo toban eh, xariijin shan iyo sagaaliyo toban xariijin lix waxaa kaloo aynu tilmaamaynaa kaa waynu iskaga daraynaa walow aynaan meel ku ogeyn imaamu nawowi raximah llahu tacaala afar kitaab ayuu tambiiha ka qoray ilaa afar kitaab oo kala duduwan markaa kan aynu imika sheegayno waxaa la yidhaahdaa tuxfatu aalib atambiih eh, tuxfatu aalib اtambiih imam nawowi baa kitaabkaasi marka hadda meel kuma ogin laakiin waa sharax baa la yidhi mutawala sharax dheer oo sheekhu uu kitaabka tambiiha ku sharaxay manu dhammaystirna ilaa salaada dhexdeeda ayuu sheekhu gaadhay in maruu la helo insha allahu tacala baan rajaynaynaa kaana waxaa ka mida shuruuxda lagu sharaxay kitaabkan imaamka ee la helayo kitaab uu qoray taajuddiin cabdالرحman بن ibrahim abu mحamed الfazari الbdri almacruuf bاlfirkaax firkaaxdu waa qofka wegdaha markaa naanaystaasuu lahaa sheekh taajuddiin alfirkaax baa la odhan jiray taajuddiin alfirkaax qaarkood ibn alfirkax inay dhahdaan baa laga yaaba lakin waa qalad isaga alfirkaaxa inankiisa ayaa ibn alfirkax isaga inaynu sheegi doono isaguna sharax kale ku leh imaamkaas isaguna sharax weyn oo qiimo badan ayuu ku leeyahay kitaabkan tambiiha waxaa la yidhahdaa alliid lidari taqliid aliqliid lidari altaqliid baa la yidhaahdaa waxaa lagu xaqiijiyey jaamialjaamic alislaamiy ayaa lagaga shaqeeyey ajza ka midana waxaad ka helaysaan internetka aliqliid lidari taqliid litaaj اdiin alfazari almacruuf bilfirkaax waxaa kale oo isaguna sharaxay oo sharaxiisa la heli karayaa inankiisa ibraahim ibn cabdiraxmaan burhaan اdiin ibn اlfirkaax burhaan اdiin ibn اlfirkaax صنف التعليقة على التنبيه في نحو عشر مجلدات فيها فوائد جليلة ونقول غريبة وأبحاث حسنة تتعلق بألفاظ التنبيه مع تنبيهه على كثير مما وقع للنووي من التناقض واعتراضات حسنة وقد نقل الإسنوي في المهمات كثيرا من فوائد الشيخ برهان الدين ولا يسميه ابن الفركاح oo taajuddiin inankiisa burhaanuddiin baa isaga la yidhaahdo taajuddiin ibnirkaax taajuddiin ifirkaax nawowi buu la waktiga lix boqol iyo sagaashan kii buu geeriyooday isagaa ka weynaa imaam nawowi bilowgii markuu imaam nawowi dimashq yimidna isagaaba loo geeyey firkaax baa loo geeyey si uu markaa deetana madrasad buu geeyey si markaa uu dee wixii yaraa ardayda la siinayay u markaa u helo ayuu markaa madrasadda qoray laakiin xagga haddana geerida isagaa ka dambeeyey oo ayuu geeriyooday imaam nawowina lix iyo lix iyo ayay geeridiisu ahay inankiisana haddaba burhaanuddiin ibraahim bn firkaax isaguna sharax buu le isaga ka hore sharxiisu aliqliid buu ahaa kan atacliiqa baa la idhahda altacliiqa cala atanbiih toban mujalad weeyaan buu yidhi toban mujalladoo makhtuuda waad garan karaysaa intay noqonayso ilaa sodomeeyay ku dhawaanaysa mujalad waxaa ku jirta buu leeyahay ibnu qaadi markuu u fawaaid aad marta u waaweyn iyo nuquul maaratay hariibaho sida loo helaa meelo kale looga helaa adagta iyo baxiyo baaritaan uu ku samaynayo masale masaaisha oo aad iyo aad u fiican oo erayada tambiiha calaaqa la iyo imaam nawowi iyo waxyaalaha tanaaqudka ama qaladaadka la odhan kare ee ka dhacay inuu markaa baraarujiyo kitaabkiisaasi marka intaan ka warqabo isagana lagama shaqayn laakiin internetka waxaad ka helaysaa nuskhad makhtuuda oo lix mujalad toban mujalad buu ahaa laakiin ilaa lix mujalad ayaa hadda internetka ku jirta oo gaadhsiisan ilaa abwaabta jihaadka baabu qasmi alfay walhaniim marka de in waxoogaa aggaa ka dhinaanaysa dhexdana waa laga yaabaa in wax maarata ay ka dhinaadaan laakiin de kitaabkaas eh, haddii markaa nuskiisii wax ka badan la helay waa wax aada iyo aada runtii u qiimo badan kitaabkaa culamadu ay saa u in intaa iyadana laga helo kolley waan anigu soo dejiyey oo waan waan waan maarata waxa weya waa iigu jira waxaa kale oo ka mid ah shuruuxda la heli karayo sharaxa majduddiin azankaluuni majduddiin abubakr ibn ismaaciil ibn cabdilcasiis lakiin wuxuu ku caan yahay azankaluuni waxaa kaloo loogu dhawaaqaa asankaluuni oo siinna waa la sidoo kale nuunka dambe miin baa mararka qaarkood loo bedelaa oo asankaluumi iyagoo labaad arkaysa mararka qaarkood intuba wa wa way ku timaadaa zankaluuni ama zankaluumi ama sankaluni iyo sankaluni intuba isku mid waa tuulo markaa tuulooyinka masar kamida ayuun baa loo nisbaynaya intaba loogu dhawaaqi jiray toddoba boqol iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa imaamkan geeridiisu ahayd wuxuu qoray buu wadaad kale ibn qaadi shuhba min tasaaniifihi sharxu tanbiih alladii cama almutafaqihata nafcuhu wa rasakha binnufuusi waqcuhu wuxuu qoray buu yidhi sharxii tanbiiha ee culamada dadka fiqiga baranaya waxtarkiisu uu caam yeelu wada gaadhay nafaha iyo quluubtana uu degay maarata miisaankiisa iyo waqcigiisa iyo raadintiisa iyo saamayntiisu kitaabkaasi waxaa la idhaahdaa tuxfat nabiy fii sharxi tanbiih isagana waxaa lagu lagaga shaqeeyey jaamicatu umi اlqura jaamicadda maka ku taalla ee um lqura la yidhaahdo ayaa lagaga shaqeeyey laakiin de inta la daabacay lama soo saari lakin internetka isagana rasaa'il kamida waad ka helaysaan oo waa laga soo dejin karaya waxaa kaloo aynu isagana tilmaamaynaa imaamkii caankaa ah, ibn اlmulaqin sideed boqol iyo shantii hijirada ayaa wafaadkiisu ah isagu kutubtii caanka ahayd mid aanu sharixiniba taqriiban ma jiro kitaabkeennan tambiihana wuxuu ka qoray saddex sharax minhaajka laftiisa saasoo kale u galay ilaahay baa u fududeeyeyoo waa qori jiray markaa sharax weyn oo badan iyo sharax dhexdhexaada iyo sharax yar ayuu tambiiha ka qoray sida muuqataa weli waba lagama daabicin laakiin laba kamida ba magacyadooda mid waaa la haadi nabiih ilaa tadriis tanbiih haadi nabiih ilaa tadriis tanbiih nusa makhtuudi way jiraan waxaanan arkay meelaha qaarkood ku arkayay in jaamacadaha qaarkood ay ka shaqeeyeen laakiin in uan maarata soo dejiya imay suurogeli waaa kaloo kamid labadi saddexdii sharre mid kalena waa lahada gunyat lfaqiih fii sharxi tanbiih wuxuu la magac yahay kii ibnu yuunus aynu ku bilownay bunya اfaqih fi shari atambi isaga nusad makhtuuda oo xalab maktabadee taallo waa la sheegay sidoo kale waxaa markaa internetka markaad egeegtid aad kuu soo baxaysa in machad alcaali lilqada oo riyaad ku yaala sacuudiga caasimada sacuudiga in ajza kamida lagu xaqiijiyo lagaga shaqeeyo laakiin weli waxba kama hayo insha allahu taala wayna soo gaari doonaa waxaa ka mida markaa shuruuxda golley kaana waynu iska sheegi walow aynaan meella ku ogeyn imaamkii taqiyudiin alxisni ayaa garanayseen kifaayatulakhyaar kalaam mujtamac sharxiisa kana sharax buu ku leeyahy shan mujallad ah laakiin meel kuma ogin bal isagana insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in ilaahay uu soo dhaweey waxaa ka mid a kutubta markaa shuruuxda u ah sharxu jalaaldiin asuyuuti sharxu tanbiih baa la yhahda laba mujallad buu ku madbacaysay waa inoo daabacan yahay isaga alxaafid jalaaludin cabdiraxman ibn abi bakr asuyuuti raimahmutawafaa sanata ixdaa cashara tiscimia ayaana waxaanu ugu dambaysiina agga shuruuxda alkhaiib shirbiini oo isaguna imaamkii markaa de manhaajkana sharaxay ah kanna waa sharaxay kitaabkiisana dhowaan baa la daabacay annajmu saaqib sharxu tanbiihi aaalib baa la yidhahda kutubtaasi waa xaggii sharaxa waxaa kaloo jirta qayb kale kutub kale oo iyadu ku saabsan nukat baa nukat inta badan waxa weeye meelaha aan lagu yar baraarugsanayn ama qaladaadku ay dhaceen ama wax ku yar jiraan ama qofku uu qalad ka fahmi karo ayay si gaara ah u taabtaan markaa waa sharax aan kitaabka wada gaadhayn ee meelmeel qabanaya kaasaa nukat la yidhaahda iyadana markaa kutub dhowra ayaa nuku nukataasi ay gaadhaysaa ilaa toban ayaa halkan runtii aan ku qoray laakiin kuwa la helayaa way iska kooban yihiin waxaa ka mid ah mid markaa makhtuud ah oo amamza eh, bnu yuusuf atanuki alhamawi uu leeyahay waxaa markaa eh, laga helayaa isagoo markaa makhtuuda eh, maaragtay macahad almakhtuuaat alcarabiya macahad almakhtuuaat alcarabiya oo masar ku yaal ayaa laga helayaa waxaana sida muuqata laga soo koobiyeeyey nuskhadaasi nuskhad kale oo turkiga taalla maktabad axmed athalith إزالة التمويه في مشكل التنبيه على كل فاضل النبيه baa la ydhaha إزالة التمويه في مشكل التنبيه waxaa kaloo inu ishaarayna imaam النawwi kitaab isaguna nukata buu ku leeyay tanbih lakiin isagana meel kuma og waxaa ka mid ah kutubta markaa nukada ahee kitaabkan laga qoray axmed ibn cumar kamaaludiin abulcabaas annashaa-i wuu inoo madbacaysan yahay oo waa uu yaalla hal mujalad oo weyn oo matnigii iyo isagii ishoos yaallo ah, ayaa isagana dhowaan la daabacay oo ina soo gaadhay waxaa kaloo isaguna madbacaysan oo kutubta nugada ka mid ah kitaab uu leeyahay axmed ibn cabdiraxiim ibn alxusein waliyudiin abu zurcat alciraaqi alimaam waliyudiin abu zurca alciraaqi almutawafa sanata sittin waishriin wa amaanmia siddeed boqol iyo labaatankii buu geeriyooday wuxuu leey kitab laha taxriiru calى الtanbihi wاlminhaaji wاlxaawi taxriir اlfataawi calى الtanbihi wاlminhaaji wاlxaawi waa kitaab nukata isaguna oo saddexdaa kitaabe uu sheegay ayuu meelaha markaa u baahan qabasho uu qabanaya mukhtasaraad baa kitaabku leeyahay ilaa saddex mukhtasar ayaa halkan iyaguna runtii igu qoran oo mid kamida uu leeyahay ibnu naqiib sheekhiaa garanayseen markaa lahaa kitaabkii maaratay cumdada cumdatu saalik mukhtasar buu ku leeyahay kitaabkeena qayb kale ayaa iyaduna jirto oo kitaabkan iyaduna ukhidmaysayo sharxu hariib wa daqaa'iq tanbiih daqaa'iqda tanbiiha ama masaa alfaadiisa ereyadiisa qabashadeeda iyadana waxaynu markaa aynu ka ishaari lahayn kitaabka imaam nawowi raximah اllahu tacaala ee la yidhaahdo taxriiru alfaadi الtanbiih tahriiru alfaadi tanbiih ereyada ayuu qabanaya nusakdan tanbiiha inoo madbacaysana la sito qaarkeed buu ku daba daabacan yahay laakiin sidii sheekhu cali uu noo baraarujinayay waxay ku qoreen magaca ah tasxiixu tanbiih waana qalad waa taxriiru alfaadi tanbiih iminkana waxaaban arkayay nuskhad si fiican la yeelayo baab walba lagu hoos qoray marka markaad doonaysa baabka kitaabka inaad ka faa'idaysato wuxuu imaamku samaynayaa sidii abwaabtii caadiga ayd kitaabu tahaar ku bilaabaya kitaabu salaam kuxigsiinaya kitaab haakada marka kelmadan aad doonaysa in lagu sharaxo baabkii ay ku jirtay markaad garatay kitabkiiad tegaysaayo tahriirulfatambiihi baabkiibaad tegaysa halkii baad markaa ka helaysa dabcaddan aan imanka arkaye maktabatu daar ilmuhaajir iyo wax noocaas ay ku qornay oo xagga kolley sida kale waxba loo ictimaadi maayo lakiin hal faa'iiday leedahayo baaritaankaagama baahna kelmaddii way isu kaa hoos dhigeen kitaabkii tambiha iyo iyo taxriirkii way soo siyaalaanba markaa isla safxaddan kelmadii aad uga baahata ee markaa qabasho u baahan halkan hoose ayay ku taallaa halka kuwa hore isla daabacay ay taxriirka xagga dambe geeyeen waxaa kale oo jira kutub iyaduna tasxiixu tambih la yidhaaho tasixu tambih waa maxay macnaheedu waa masalada uu rajaxay sidii rajaxnayd si aan ahayn tambiihu ayaa laga daba tegaya la odhanaya saas ma raajaxneed saasaa rajaxan ama masalada uu laba weji sheegay ama laba qowl sheegay aan waxba raajixin ayaa la tilmaamayaa sida raajixii siday tahay marka waa laba xaaladood bay imanaysaa idaa rajaxa hayra almurajax markuu rajaxo wixii rajaxnaa waxaan ahayn tasixu tanbiiha imanaya aw alaqa alkhilaafa aw wa arsalahu walam yurajix markuu ama irsaaliyo irsaaliyo waxa ugala jeedaa yani khilaaf unbuu sheegay laakiin sida rajaxanba muu sheegin xaaladaana iyadana tasxiixu tanbiihu wuu imanayaa iyadana laba tasxiix baa inoo daabacan tasxiixu tanbiih lilimaam الnawowi raximah اllahu tacaala iyo sidoo kale tadkiraة الnabiih bitasxiixi الtanbiih oo iyadana jamaaluddiin alisnawi raximah اllahu tacaala uu leeyahy waxaynu uga gudbaynaa nadminta iyo in gabay loo bedelo kitaabka ilaa shan culamadii islaamka ka mid a ayaa kitaabkan gabay u bedelay laakiin hal mid un baynu ka hayna qaarkood waxay ka dhigeen lix iyo toban kun oo bey laakiin ka ugu caansana iminka aynu heli karayno waxa weeyaan axmed ibni baylbak baa la yidhaahdaa shahaabudiin ibn amiir badrudiin almuxsini ma ibni baylik eh, nin markaa amiir ahaa baa dhalay sheekoo markaa qarnigii toddo sideedaad noolaa buu ahaa eh, kitaabkiisa waxa alrawd naziih fii nadmi tanbiih baa la yidhaahdaa rag dhalinyaro ah oo hadda nala joogo oo dalabatulcilmiya oo jaamicatulbayaan ka tirsan ayaa gacanta ku haya oo ka shaqaynaya ilaa lix nusqo oo makhtuuda ayaana hadda lagaga shaqaynayaa insha allahu tacala inaynu markaa isaga hello hadday noo suuro gasho markaynu baab ka baxnaba aynu carabka abyaadiisa marino ayaabaynu bal hadaxaawili doonnaa haddaynu aragno inay markaa de wakti uu sidaa isku bixinayo imaamkaas toddoba boqol iyo saddex iyo kontonkiibuu geeriyooday wuxuu arday u ahaa eh, taqiyudiin subki uu ka faaidaysan jiray nadmigiisanna markuu baab nadmiyaba taqiyudiin subki buu u keenayey markaasuu la eegayey kitaabkan tambiha culamadu way xifdin jireen ilaa to sideed iyo toban caalim oo kitaabkan xafiday ayaa halkan magacadooda igu qoray laakiin baladaynta hadda inta ugu caansan ee aad garanaysaan ayaan idiin sheegayaa waxaa ka ah ibnu raziid oo in badan kutubta idinku soo maro laga yaaba dadka qaarkood inaanay maqal maxamed ibn xusein ibn rasiid waa imaam caana alxamawi lix boqol iyo sideetanki hijradu geeriyooday alimaam yaxya bn sharaf annawowi wuu xifdisanaa xafid tambiih fi arbacati ashhur afar bilood ayuu tambiiha ku qaybay oo uu ku xafiday imaamkii nawowi ah raximah llahu tacaala waxaa kamid a ragga xifdisanaa cali ibn cabdilkaafi taqiyudiin subki taqiyudiin subki isaguna tambiiha waa xifdisanaa waxaa kamid a ragga xifdisanaa ismaaciil ibn kaiir ibn daw ibn kaiir alxaafid alimaam alxaafid ibn kaiir kitaabka tambiiha kaana yaxfadu ilaa akhiri cumri ilaa cumrigiisi waaa la yaqaan dadka kitabka xifdiyan haddana ilaawaa isagoo ilaa cumrigiisa akhirkiisii inuu xifdisanaa kitaabkan tambiiha ayaa la tilmaamay waxaa ka mid ahaa ragga caanka ah ee kitaabkan xafiday cabdالرaحيم بن الحuseين زayn الdين abوالفضل العراqي الحاaفظ الحاaفظ العراqي صاaحب ألفyة الحadيiث تنبيha wuu xifdisanaa ragga iyo rag kale oo badan ayaa kamid ahaa raggii kitaabkan xifdiyo qaabka kale kitaabka loogu khidmeeyey waxaa ka mid a ah in adiladiisa la qoro iyadana ibnu kaiir alxaafid ibnu kaiir ayaa kitaab ka qoray la yidhaahdo eh, irshaad اlfaqiih ilaa macrifati adilat اtanbiih masaaishiisa adiladeedii ayuu kitaabkaa ka qoray waa laba mujalad isaguna wuu taabican yahay oo alabatulcilmigu way ka faa'iidaysan karaan qadimadaas ayaynu caawa in sha allahu tacaala eh, kusoo koobaynaa oo aynu markaa runtii soo koobnay oo intan in ka badan qaadan karaysay laakiin eh, dee waktigu aanu inoo saamaxaynin aan isleeyahayna inihii ugu muhiimsanaa ee uu u baahnaa qofka markaa tambiiha doonaya inuu markaa badweyntiisa galo jawaanibta kala duwan kutubtii ka saacidaysay ayaynu markaa intaasi aynu ishaaraynay eh, bixamd illaahi tacaala wuxuu ninkan inagu bishaaraynayaa in juskii koobaad ee tacliiqada abuxaamid la helay kitaabkii aynu konton mujalad buu ah oo waa kitaab lala yahay mujaladki juskiisii koobaad hadda waa la helay buu leeyahay ilaahay subxaana watacala hainoo xaqiijiyo oo run ka dhigo waayo marka qaarkood bari dhexdaasa inta la yidhi waa la helay ayaa marka hadda kitaabkii eegnay uu noqday kitaab aan ahayn tacliiqadii abuxaamid kitaab kale uu noqday markaa waxaan insha allahu tacaala rajaynaa inuu noqdo isagiio kitaabkaasina kitaab markaa la helay uu inoo noqdo ilaahay subxaana watacaala kitaabka dhigashadiisa iyo dhigistiisa inoo fududeeyo khayr iyo caafimaad qabna rabbi subxaana wa tacala hainoogu dhameeyo wa sala allahu waslem calaa nabiyina muxamed wallahu aclam